بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه waxaan kusoo jiray fasalkii ku saabsanaa fi اlxalifi calى aklin aw shurbin maca bayaani maa yatanaawaluhu bacd اlma'kuulaat yacni in lagu dhaarto cunto ama cabitaan ashyaa mucayan ah iyo ashyaadaas waxyaabaha soo hosgelaya iyo waxaan soo hosgelaynin ayaan ku jiray wuxuu idhi raximah اllahu tacaala walow xalafa hadduu dhaarto laa ya'kulu inaanu cunaynin sawiiqan sawiiq inuusan cunaynin waa basadie fasafahu dabeetana uu ku saydho afkiisa awmase tanaawalahu uu ku qaato biisbucin fir faruu ku qaato xanisa waa uu dembaabayaa wain jacalahu sawiiqii hadduu geliyo fii maain biyo oo fasharibo dabeetana uu cabbo falaa maya ku dembaabi maayo awmase laa yashrabuhu sawiiqii inuusan cabaynin ayuu ku dhaartay fabilcagsi taa cagsigeed wey waaya qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan sawiiq cunaynin sawiiqu waa basadii sawiiqaasi waa yacnii e, xindo ama shaciir inta la shiiday dabeetana la saloolay kadibna caaniyo inta wax lagu daray saa lagu kariyey taasay sawiiq dhahaan marka haduu ku dhaarto inuusan sawiiq cunaynin dabeetana sawiiqii asaga oo buda ah oo afka ku saydho ama uu far ku qaato intuu fartiisii qooyo tusaale ahaan uu saaro dabeetana uu leefsado dhaartii way ka jabaysaa maxaa yeelay sawiiqii wuu cunay oo cunitaankii uu ku dhaartay wuu sameeyey waaya haddii laakiin sawiiqii uu biyo intuu ku daro isagoo biyo ah uu cabbo sharaab ahaan u cabbo markaa ku dembaabi mahayo maxaa yeele wuxuu ka dhaartay cunto inuusan cunaynin ee kanna waa cabbitaan wuxuu sameeyey marka cuntadii cabbitankii way kala duwan yihin wuxuu yidhi sawiiq cuni mahayo cabbitaan ahaanna uu cabbay marka ku dembaabi maayo hadduu ku dhaarto inuusan sawiiq cabbaynin fa bilcagsi weeyo hore ku dembaabi mahayo oo haddii uu maalan eh, sawiiqii uu afka ku saydho ama far uu ku leebsado ku dembaabi mahayo lakiin hadduu biyo ku daro uu ku dembaabaya fa bilcagsi saas jeedaa walow xalaf hadduu dhaartay laa yaakulu usan cunayn sawiiqan basadii usan cunayn fasafahu dabeetana afku ku saydha mase tanaawalu ku qaato biusbucin far xanitha uu ku dambaabaya wain jacalahu sawiiqan hadduu ku daro fii maa'in biyo fasharibu dabeetana u caba falaa ku dambaabi mahayo oo mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yashrabuhu sawiiqi inuusan cabaynin fabilcagsi taa cagsigeed weeye aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yaakulu inuusan cunayn labanan caano oo mase maayacan dareera aakhar oo kale wa akalow dabeetana wuu cunay caanihii ama dareerihii kale bkhubزin maca khubزin muufe ayuu la cunay xania waa uu ku dembaabayaa aw mase sharibahu wuu cabbay waxa weye caanihii ama sharaabkii falaa markaa ku dembaabi mahayo aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yashrabuhu inuu caanaha ama dareeraha kale uusan cabaynin fabilcagsi taa cagsigeed weeye qofba wuxuu ku dhaartay inuusan caana cunaynin laa yakulu labanan caana inuusan cunaynin buu ku dhaartay ama dareero kale inuusan cunaynin buu ku dhaartay sida saliiddii wixii la halmaado dabeetana wuxuu ku cunay khubsi caanihii iyo khubsi ayuu isku cunay wuu ku dembaabayaa maxaa yeele caanaha sidaas ayuu cunitaankeedu noqonaya caanaha marka la cunayo waa markii wax kale lagu daro wax adag oo sida khubsigii oo kale markii lagu daro ee lagu cuno ayuu cunitaanka ku xasilaya haddii laakiin uu caanihii uu cabbo ku dembaabi maayo maxaa yeeley wuxuu ka dhaartay inuusan caanahan cunaynin ee muuse ka dhaar inuusan cabbaynin cunitaankii cabbitaankuna way kala duwan yihiin hadduu ku dhaarto caanahan inuusan cabaynin fa bilcagsi taa cagsigeed weeyo haddii eh, uu waxa weeye uu cuno caanihii oo maala khubsi uu ku cuno eh, ku dambaabi mahayo ku dembaabi mahayo haddii laakiin caanihii uu cabo uu ku dambaabaya waaya mar kasta waxaan eegaynaa xaqiiqada lafdiga dhaarta mar walba waxaan eegaynaa lafdigan xaqiiqadiisu maxay tahay in aqiiqadu noo suuroobi weyda mooyaan alaslu fi اlkalaami alxaqiiqa oo mase xalafa wuxuu dhaartay laa yaakulu inuusan cunaynin samnan subag faakalahu dabeetana subagii buu ku cunay bikhubzin maca khubzin khubzi maci khubzi waa muufadii iyo wixii la halmaada jaamidan xaaluya subagaasi mid engegan aw mase daa'iban mid dhalaashan xaniisa waa uu dembaabaya wain shariba hadduu cabo subagii daa'iban xaaluya mid dhalaashan falaa ku dembaabi mahayo wain akalahu subagii hadduu ku cuno fii casiidatin casiida dhexdeed hadduu ku cuno maca casiidatin casiida uu la cuno xania waa uu dembaabayaa in kaanad hadday tahay caynuhu caynu sabni subaga cayntiisu daahiratan mid muuqata waaya qofba wuxuu ka dhaartay subag wuxuu yidhi walle inaanan subag afkayga saarayn dabeetana subagii ayuu subag cuni mahayu yidhi dabeetana subagiiba wuxuu ku cunay khubsi khubsi iyo subag buu isku cunay oo maala idaam buuba ka dhigtayba uu ku koo saartay waaya ama subagaasi subag engegan ha ahaado ama suga dhalaashan ha ahaado waa uu dambaabaya maxaa yeel wuu cunay subag subagii wuu cunay cunitaankii xaasil buu noqday maadaama uu khubsigaa ku cunay haddii laakiin subagii asagoo dhalaashan uu cabbo ku dambaabi maayo maxaa yeel subaga cunitaankiisa ayuu ka dhaartaye cabbitaankiisa muuna ka dhaaranin waaya haddii subagii uu ku cuno casiido casiidadu waa bahal carabtu ay samaystaan oo waxa wey laga sameeyo eh, heedda iyo wixii la halmaada oo subag inta eh, lagu xasho dabeetana sidaa lagu kariyo kadibna subag dusha lagaga daro taas way casiidadu marka eh, casiidadaas haddii uu ku cuno subagii waa uu dembaabayaa haddii cayntii subagu ay muuqato ila ka dhaartay subag cuni maayo soo maa hadduu casiidadii ku cuno wuu ku dambaabaya haddii cayntii subagu ay muuqato haddii laakiin cayntii subaga aysan muuqanin mustahlag ay tahay oo casiidadii la falgashay aysan kaba muuqaninba markaa ku dambaabi maayo ila markaa la dhihi maayo subag buu cunay waxa la casiidu cunay wayadkhulu waxaa soo gelaya fii faakaatin faakahadii waxaa soo gelaya rudabun rudabtii baa soo gelaysa wacinabun cinabkii baa soo gelaya rumaanun rumaankii baa soo gelaya wautrujun waxaa soo gelaya liin qarboshtii waratbun tii qoyanayd wayaabisun tii engegnayd qultu waxaan walaymuun layntii baa soo gelaysa wanabqun midhihii gobkaa soo gelaya wakada saasoo kale biiikun xabxabkii baa soo gelaya walubbu fustain fustuqa waxa weeye lubbigiisa ama waxa dhuuxiisa waxa gudaha ku jira midhaha ah ayaa soo gelaya wa bunduqin walubbu bunduqin midhahaas bunduqa loo yaqaano waxa weeye dhuuxooda ama gudahooda waxa ku jira ee de qobka markii laga saaro ayaa soo gelaya waayruhumaa wakhayrihimaa iyo walubu hayrihimaa labadaas fustuq iyo bunduq hayrkood lubigiisii baa soo gelaya waayahay fil asax laa qifaahun bocorkii soo geli mahayo wakhiyaarun khiyaarkii soo geli maayo wabaadinjaanun baadigaankii soo geli mahayo wajazarun kaaroodkii soo geli mahayo walaa yadkhulu soo geli mahayo fii imaari midhihii yaabisun mid engegan wallaahu aclam halkana mualif wuxuu ku tilmaamaya hadduu qofkii ka dhaarto faakiho wuxuu yidhi faakiha cuni maayo wax faakiha layidhaahdo cuni ma ha yidhi fawaakihii waa furuudkii ama khudraddii weeye cuni maayo yidhi waxaa soo gelaya fawaakihdii rudabtii baa soo gelaysa waa timirtii aan aad u bislaanin ee yacyacoodka ahayd waaya ee biyaha lahayd cinabkii baa soo gelaya waaya waxaa soo gelaya rumaankii waxaa soo gelaya liinqarboosht utruj waa liinqarbooshti waxaa soo gelaya midhaha ama fawaakihda qoyan iyo fawaakihda engegan inta way soo gelayaan sida timirtii iyo zabiibkii iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya nabqi waa midhihii geedka gobka ah bidiiqii baa soo gelaya waa xabxabkii fustuqaa soo gelaya lubkiisa lubkiisa yani eg fustuq wuxuu leeyahay qub sare oo waxaa weeye sida lowska qubkiisa oo kale ah iyo midhihii la cunayo agga hoose ku jira marka lubku waa midhaha gudaha ku jira iniintaas ayaa lubkii ah markii qobkaa weyn laga jabiyo marka lubkaasna wuu soo gelayaa ilaan qobka lama cune qobka waa laska tuuraa marka lubkiisaa soo gelaya lakiin qobkiisa ma soo gelayo usuqa waxaa soo gelaya lubkiisa iyo sidaas kale lowska iyo jawska lubkoodaa soo gel lakin qobkooda ma soo gelayo bunduqa saasoo kale asna wuxuu leeyahay qob buu leeyahay lubkiisa inta hoose ee waxa weye gudaha ah ayaa soo gelaysa marka fustuqaasna wuxuu shabahaa lowsku shabahaa bunduqaana waa nooc midhaha ka midoo asna waxa weeye waddankeena malaha lagamaba hele wuu cascas yahay madow buu yar xigaa waaya qubna wuu leeyahay iyo labadaa keyrkood lubkiisa ama waxa weye dhuuxiisa ayaa soo gelaya laakiin ma soo gelayo fawaakihdii bocorkii soo geli maayo oo khiyaarkii soo geli maayo oo baadinjaankii soo geli maayo oo waxa weye kaaroodkii soo geli maayo maxayna kuwaas u soo gelayn kuwaasi waa khadrawaat carabtu way kala qaadaan fawaakihda iyo khadrawaadka inagu waxuba khudaar baan iska dhahnaa laakiin carabtu way kala qaadaan waxna waa fawaakih waxna waa khadrawaat waa khudaar marka kuwani waxay soo gelayaan dambe khadrawaadkii bay soo gelayaan khadrawaadkii khudaartii bay soo gelayaan kuwa horena waa fawaakihdii khudaarta inta badan cuntada lagu daraa fawaakihdana gooni baa loo cunaa farqi udhexeeya waa kaas walaa yadkhulu fi simaari midhihii soo geli maha yaabisun midhaha midhaha qallalan ma soo gelayaan hadduu ka dhaarto inuusan midho cunaynin midhaha engegan soo geli maayaan saasuu leeyahay maxaa yeelay eh, laguma magacaabo midho mar hadday qalalaan laakiin fawaakidu way ku duwan yihiin midda engegan iyo midda qoyan labadaba fawaakii baa lagu magacaabaa ويدل waa soo gelaya في فاkهaةi فاkهadii رuطب رuطبti baa soo gelaya وcnب cnبkii baa soo gelaya وrumaan rumaankii baa soo gelaya وأتrujuن linqarboشhtii baa soo gelaysa وraطبun mid qoyan baa soo gelaya وyaabisun mid engegan baa soo gelaya qلtu waxaa وlaymuunu liintii baa soo gelaysa وnaبقun waxa weeye gobkii midhiisaa soo gelaya wakadaa saasoo kale biiqun xabxabkiibaa soo gelaya walubu fustuqin fustuqa waxa weye dhuuxiisa ama midhihiisaa soo gelaya wa bunduqin bunduqa midhihiisa gudaha ku jiraan ee laga cuno inta laga cuno ee gudaha ku jirta ayaa soo gelaysa wakayrihimaa iyo labadaa keyrkood lubigiisa ama dhuuxiisaa soo gelaya ilasax laaqi haamun bocorkii soo geli mahayo wa khiyaarun khiyaarkii baadinjaanu iyo baadigaankii wajazarun iyo kaaroodkii walaa yadhulu soo geli mahayo fi imaari midhihii yaabisu mid engegan wallahu aclam walow uطliqa haddii laska ilaaqo biiqun xabxab haddii laska ilaaqo wa tamrun iyo timir wa jawzun iyo jawz lam yadhul soo geli mahayo hindiyun kii hindigaas soo geli maayo qofba wuxuu ka dhaartay inuusan xabxab cunaynin ama timir inuusan cunaynin ama jawskii inuusan cunaynin ma soo gelayo kii hindiga ahaa noocan hindiga ah biiqa hindiga ama timirta hindiga ama jawska hindiga ma soo geliyu leeyahay maxaa yeeley way kala duwan yihiin kan carabta iyo kan hindigu nin carab hadduu ku dhaartaa laga hadlayaa soo geli maayo sababtoo ah kan carabiga iyo kan hindigu way kala duwan yihin biiqa carabiga biiqa hindigu kala duwan timirta carabiga timirta hindigu kala duwan yihin jawska carabiga jawska hindigu kala duwan yihin isku midabna ma aha isku dhadhanna ma aha waacaamu cuntadii yatanaawalu wuxuu soo qaadanayaa ama soo hosgelaya dheh quutan quudkiibaa soo hosgelaya wa faakihatan faakihadii wa udman idaamkii wa xalwan iyo xalwadii waaya cuntada waxaa soo hosgelaya hadduu ku dhaarto inuusan cunaynin raashinkii quut waa raashinka asaasiga dadku ay cunaan ee quut ay ka dhigtaan faakihada waxay ku faakihaystaan quudkii faakihadii wa kala duwan quudku waa sida yacni hadhuurka iyo digirti iyo misirkii iyo bariiskii iyo gelaydii waxyaabahaasi oo dhan baa soo gelaya quudkii faakihaduna waa wixii kayd gala faakihaduna waa waxaan kayd gelin ee lagu faakihaysto sida muuskii iyo cambihii iyo liintii waxyaaba hadda soo sheegayna udmina waa wax cuntada lagu macaanaya lagu koosaaro waaya ee idaamka laga dhigto waxaa soo gelaya sidoo kale xalwadii waa nooc طacaam ka mid ah oo wax kastooo bini aadamka uu quuto oo cuno ayaa soo hosgelaya walow qaala hadduu dhaho laa akulu ka cuni maayo min haadihi اlbaqarati neefkan lodaha ah waxba ka cuni maayo tanaawalo wuxuu keensanayaa lafdigaasi laxmaha hilibkeeda duuna waladin waladay dhashay maya walaba nin caanaheeda maya aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yaأkul inuusan cunaynin min hadihi shajarati geedan faamarun fayadkhulu waxaa soo gelaya amarun midho duuna waraqin caleentii soo geli mayso wa طarafi husnin iyo laanta neef lo ah inuusan waxba ka cunaynin la akulu min hadihi اlbaqarati bud sacan waxba ka cuni maayo lafdigaasi wuxuu keensanaya ama dhaarta waxaa soo hosgelaya uu neefkan saca oo ka dhaarta hilibkeedii horta uu soo hosgelaya maxaa yeelay curfan waxa laga fahmay marka neefkan waxba ka cuni maayo saca in hilibkeedii u soo hosgelaya sidoo kale baruurteedii beerkeedii wixii la halmaaday laga cuno laakiin soo geli mahayo weladkeed hadday ilmo dhasho ilmahaasi ma soo gelayo waaya sacii baa dhalay hadduu cuno ku dambaabi maayo caanihiisa neefkan caanihiisa soo geli maayo len caanaha wax la cabe wax la cuna maaha waa wax la cabee wax la cuna marka lafdigii waxaan ku xambaarray xaqiiqadiisii xaqiiqadiisii baan ku xambaarray waayahay mutacaarafka ahayd hadduu dhao geedkan waxba ka cuni maayo wuxuu keensanayaa lafdigaasi midhihiisa inuusan cunin midhaha geedka caleentiisa hadduu cuno ku dambaabi maayo caleenta ma soo gelayso ila caleenta lama cune laanta darafkeeda hadduu cuno xataa ku dambaabi maayo maxaa yeele curfiga ayaa ku dareeray saas oo xaqiiqadii curfigayd baa laga horreysay maxay xaqiiqadii luqaweeda qofkan hadduu dhaho geedkan ka cuni mahayo luqa ahaan waxa wey wax walboo geedkan ku saabsan inuu soo hoos galo midhihii baa soo gelaya markaa waxaa soo gelaya caleentii waxaa soo gelaysa laantii wax walba tiridiisa xididkiisa waxba inuusan ka cunin saasay luq ahaan noqon lahayd laakiin waa kaan qaacidadii sheegno waxaan idhi aymaanta waxaa loo eegaa curfiga muaridka yani mabna alaymaan calى alcurf almuarid in lam yaarib hadduu curfigu isbaraanbarin hadduu curfigu isbaraanbarin waxaa loo laabanaya maxay luqadii marka curfiga laga horraysinaya halka xaqiiqada curfiga curfigan waxa wey midhaha geedka waxa laga cuno waa midhaha ama waxyaabaha kale waa mahjuur marka qaacidadii ayaa meeshan imaanaysa Eh, ida tacadarat اxaqiiqatu yusaaru ila majaaz hadday xaqiiqadu suroobi weydo majaaz baa loo laabanaya marka xaqiiqadii marka suroobi mayso inta badan yani geedka lagama cuno caleenta iyo laamaha iyo waa lama cuno de waxaa la cuno n midhaha saas darteed midhihii baa lagu ambaaraya wuxuu idhi walow qaala hadduu dhow laa akulu ka cuni maayo min hadihi اbaqrati sacan waxba ka cuni maayo tanaawala wuxuu keensanayaa laxmaha hilibkeedii ayuu keensanayaa lafdigaasi duuna waladin weladkii keensan maayo walaba nincaanihii awmase min haadihi shijarati geed waxba ka cuni maayo fahabarun midhihii duuna waraqin caleentii maya wa arafi husnin iyo laanta darafkeedii faslun fii masaa'ila manhuura fasalkan wuxuu ku saabsan yahay masaa'il waxaa weeye firirsan ama qubana ah oo kala duwan ayuu ku saabsan yahay xalafa idaa xalafa hadduu dhaarto laa yaakulu inuusan cunayn haadihi tamrata timirtan inuusan cunayn xabaddan timirta ah faاkhtalaaت ay ku khaldanto ay ku eh, dhex darmato bitamrin timir ay ku khaldanto faakalahu dabeetana timirtii uu cuno ilaa tamratan hal timira mooyaane lam yaxnad dembaabi maayo aw amase xalafa wuxuu ku dhaartay laya'kulannahaa xabaddaa timirta inuu cunayo fakhtaladad waxay ku darsantay oo ku khaldantay timir kale lam yabarra ku samafali maayo oo macnaa dhaartiisii oofin maayo ilaa biljamiic ilaa biakli ljamiici dhammaan in cuno mooyaane qofba wuxuu ku dhaartay inuusan timirtan cunayn wallaahi inaanan xabaddan timirtan cunaynin buuhi dabeetna xabaddii timirta ahayd waxay ku khaldantay timir kaleoo meeshan taallay waaya laga garan maayo dabeetana timirtii oo idil wuu cunay timirtay ku khaldantay oo idil wuu cunay xabad timira muu ka soo reebay ilaa tamratan xabad timira mooyaane ma ku dambaabaya maya ku dambaabi maayo maxaa yeele waxaa suuragal ah xabaddan timirtuu ka tegey inay tahay tii hee ti uu ka dhaartay xabaddan uu ka tegey waxaa suuragal ah inay tahay ti uu ka dhaartay wاlaصlu bara'aة الdima wاlaصlu bara'aة الdima waxa asla qofka dimadiisa inay beri tahay gaar ahaan kafaara inayna ku laasimayn laakiin sida waracnimada waxa weeye ama xalaal miiradka ah inuu iska kafaaro guto maxaa yeele waxaa suuragal ah inaysa tan soo hadhaysan ahayn tii uu ka dhaartay waaya oo tii uu cunay saasaa suuragal ah haddii uu dhaarto oo uu dhaho wallee inaan xabaddan timirtaa cuni dabeetana timir kale ay ku khaldanto dhaartiisii oofin mahayo illaa inuu wada cuno mooyaane maxaa yeele hadduu xabad timir uu ka tago waxaa suurtagal inay tahay tii uu ku dhaartay inuu unayo tii uu ku dhaartay inuu he inuu cunaya suuragalah marka waa inuu wada cunaa timirtaasoo dhan aw amase xalafa wuxuu ku dhaartay laya'kulanna inuu cunayo cunayo haadihi rumaana xabaddan rumaanadda ah fainamaa yabaru wuxuu ku baarirfalayaa oo ku samafalaya oo dhaartiisa ku oofinaya bijamiici xabbihaa midhaheeda oo idil qofba wuxuu ku dhaartay xabaddan rumaanka waan cuni dhaartiisa wuxuu ku oofin karaa un inuu xabaddaa rumaanka usan inin yar ama firi yar usan ka reebin ilan rumaanku wuxuu leeyay saad aragteen midho yaryar buu leeyahay oo cascas markaa waa inuu midhahaasoo idil uusan waxba ka reebin oo waxa gudihiisa ku jiroo dhan u wada cunaa hadduu xabad ka soo reebo xabad ay ka dhacdo waxa wey dhaartiis imu noofin ilaan rumaanadda waan cuni buu hi intay midh ka laaban tahay midh yar ama inin yar muusan cunin masexalef wuxuu ku dhaartay liyaakulani uu cunayo haadihi rumaana xabaddan rumaanka ah fa innamaa yabaru wuxuu ku baarifalayaa oo dhaartiisu ku oofinayaa bijamiici xabbihaa xabkeedoo idil macnaaha midhaheedoo idil ee uurkeeda ku jira inuu cuno aw mase xalafku wuxuu ku dhaartay laa yalbasu inuusan xidhanayn haadayni awbayni labadan mar inuusan xidhanayn lam yaxnad ku dembaabi mahayo biaxadihimaa midkood inuu idho fain labisahumaa labadii mar hadduu idho macan wada jir uu idho aw mase murataban si kala dambaysa xanaa uu dembaabayaa aw mase xalafu wuxuu ku dhaartay laa albasu inuusan ma xidhan ayuu ku dhaartay haadaa maradan walaa haadaa iyo maradan toona xanaa uu ku dembaabaya biaxadihimaa midood qof wuxuu ku dhaartay labadan maro inuusan idhanayn walle inaadan idhanayn bu labadan maro u fiirsada lafdigu adeegsanayo inay alfaad kala duwan oo isku agba lagu keeni oo kale xugum ah hadda wuxuu idhi labadan maro xidhan mahayo haadayni awbayn wuu israaciyey marka wuuna iska ilaaqay hadduu midkood xidho labadii maro ku dambaabi maayo ilaan hal dhaar buu dhaartay laba marana uu ku dhaartay labadan maro xidhan maayo yidhi marka mid ahaan hadduu xidho labadii maro ku dambaahi maahayo ilaa midii kale u idho maala wuuu hi wallay labadan maro inaan xidhanayn maalan waa shaar iyo sarwaal shaarkii u idhay sarwaalkii muna idhanin ku dambaahi maayo ama sarwaalkii u idhay shaarkii muna idhay ku dambahi maayo ilaa labadaba wada idho waaya ilan labaduu ka dhaarto waxay la mid tahay sida qof yidhi oo labadan timirtaa cuni maayo hadduu mid cuno ku dambaabi maayo ilaa labadii hee u wada cuno saasoo kale wey haddaba haddii labadii maro uu wada xidho mar u wada xidho shaarkii sarwaalkii mar wada xidhay ama si kala dambaysuu xidhoo marna shaarkiibuu xidhay marna sarwaalkiibuu xidhay xanaa wuu ku dambaabayaa markaa ileen dhaartii wuxuu ka dhaartay wuu xasilay markaa haddii uu laakiin ku dhaarto maradanna xidhan maayo tanna xidhan maayo walle inaanan maradanna xidhanayn iyo tan toona tan iyo tan toona xidhan maayo midkood hadduu idh u ku dambaabaya eeg markan wuxuu isticmaalay haadaa walaa haadaa eg marka hore haadayna oban soma ahayn wuu israaciyey laakiin hadda waawlcadfi buu isticmaalay laana wuu isticmaalay uu soo celceliyey laa laa albasu haadaa walaa haadaa ay walaa albasu haadaa waxay ka dhigantaa soo kale walle inaana maradana xidhanaynin walle inaana maradana xidhanaynin marka waa laba dhaarood yamiinaani weeyaan hadduu mid ka u xidho aarkii hadduu idho surwal baa idhan taran hadduu shaarkii idho ku dambaabi hadduu surwaalki idhana ku dambaabi laba kafaara ku laasimaysa waa laba dhaarood oo kale madax bannaan alfaadaan eegaynaa mar walba lafdigaa uu ku dhaartay ayaan eegaynaa tani waa laba dhaarood wuxuu idhi mse wuuu dhaartay laa yalbasunusan xidhanan haadayni labadan maro lam yacnad ku dambaabi mahayo biaxadimaa labadii maro midkood fain labisahuma hadduu labadii maraba xidho macan wada jir aw mase murataban si kala dambaysa xania waa u dembaabayaa aw mase xadafu u dhaartay laa albasu xidhan maayo haadaa maradan walaa haada iyo maradan tan iyo tantoona xidhan maayo xaniu ku dembaabayaa miadima midood hadduu xidho aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay layaakulana inuu cunayo dacaama cuntadan hadan berri famaata wuu dhintay qablahu berri ka hor buu dhintay falaa shaya calayhi wax lagu leeyahy ma jiro wain aw mase talifa acaamu cuntadii ay dhimato filhadi berridii bacda tamakuni markuu makansada kadib min akli cunistiisii xanifa waa u wa qablahu intuusan makansanin ka horna laba qowl ku sanka mukreen qof la khasbay wuxuu idhi walle inaanan cuntadan berri cunayn buu cuntadan da acaam cuntadan berri inaanan cunayn dabeetana berridii ayadoon la gaadhin ayuuba dhintay qofkii dhaarta wax lagu leeyahay haba yaraatee ma jiro maxaa yeele wakhtigii uu dhaarta oofin lahaa ama uusan oofin lahayn lamaba gaadhinba ila berri bay ahaydba berri ka hor buuba dhintay waaya isla maalintii buu dhintayba intaan berri la gaadhinba marka waxa weeye waxba laguma leh haddii laakiin uu dhinto ama cuntadii ay dhimato isla berridii berridii waa la gaadhay asagii baa berridii dhintay ama cuntadii baaba dhimatay berridii markii la gaadhay sidoo bay u dhimatay u xumaatay ama waa la xaday ama way baabaaday ama bisad baa laakiin waa goorba markii asagu dhintay ama cuntadii ay dhimatay waa markii uu makansaday cuntadaa inuu cuno wuu makansaday wakti ku cuno wuu helay laakiin muuna cunin dib u dhigay xania markaa wuu dambaabayaa ilan asaga markaa dhaarta oofinteedii samayn waayey ikhtiyaarkiisuna ku samayn waayey marka asagaa isdhaafiyey asagaa isseejiyey inuu dhaartiisii oofiyo isagoo jaanis u helay oo makansaday ayuusan dhaartiisi oofinin berrina ilaahay caafimaad ku gaarsiiye haba dhintay wax yar kadib ah laakiin mar hadduu makansaday ausan waxaa weeye cunin cuntadii markaa xilfi ayaa ku laasimay laakiin qablahu qabla tamakun hadduu dhinto ama cuntadii ay dhimato intuusan makansanin ka hor berridii markii saa loo gaadhayba intuusan makansanin inuu cunaba waxa weeye cuntadii baa dhimatay ama asagii baa dhintay taa waxay la mid tahay uhi ka mukrahin sida qof la khasbay oo kale qof haddii lagu khasbo xinfi maalan wuxuu ka dhaartay shay inuusan samaynayn dabeetana shaygii baa lagu khasbay samee baa la yidhaha hadii kale waa lagu dili sidiiba shaygu ku sameeyey maalan wuxuu walla inaan gabadheeda furaynin dabeetana waa lagu khasbay furitaankeedii ku dambaabaya qowlaan laba qowl baa ku jiray qowl dhahaya waxa weye dhaartiisii kama jabayso iyo qowldhahay ba ka jabaysa qowlka muctamadkan wuxuu dhaartiisa ina jabay mukraha dhaartiisa kama jabayso mukraha iyo naasiga iyo jaahilka saddexdaa midna qofkii la khasbay iyo kii jaahilka iyo kii naasiga marka halkana waa saasoo kale oo mar haddii uusan makansanin sida qof la khasbay buu la mid yahaye waxa weye dhaartiisii ka jabi mayso xinsi kuma laasimayo wain atlafahu haddii cuntadii uu dilo asagu biaklin cunid buu ku dilay aw hayrihi ama cunid hayrkii qabla alhadi berri intaan la gaadhinba berri ka hor xanita waa uu dembaabayaa wain talifa cuntadii hadday dhimato aw amase atlafa uu dilo ajnabiyun qof ajnabi ah faka mukrahin sida mid la khasbay uu la mid yahay cuntadii ayuu asagu cunay intaan berridiiba la gaadhin cuntadii uu ka dhaartay inuu berri uu cuni doono wuxuu yihi wallaynaan cuntadan berri cuni doonaa dabeetana berridii oo la gaadhin ayuu cuntadii sii cunayba ama waxaan cunid ahayn buu ku itlaafiyey si maalan cuntadii qof kaluuba siiye oo cunay ama si unbuu itlaafiyey cuntadii ama wuu daadiyeyba markaa wuu dembaabayaa whe wuu dembaabayaa maxaa yeelay birigii la rabay inuu sameeyo ee ahaa inuu berri cuntada cuno asagaa isdhaafiyey iskii ikhtiyaarkiisu isku dhaafiyey marka wuu dembaabaya haddii laakiin cuntadii ay dhimato iskeeda u dhimato ama qof ajnebi ah oo ajnebi waa loga jeeda qof kale uu cuntadii uu dilo oo maalan uu cuno isagoo dee qofkii yani uba dirinba qof kalaa ba iska cuna cuntadii ama baabi'iye ka mukrahin si qof la khasbay u la mid yahay marka sida muctamadkaana qofka mukraha xilfi ku laasimi mahayo waaya marka waxa weye markaa ma dembaabayo wain atlafahu hadduu cuntadii dilay biaklin cunadu ku dilo aw hayri ama hayrkii qabla alhadi berri ka hor xanisa waa u dembaabaya wain talifa cuntadii hadday dhimato amase atlafu ajnabi mid ajnabiya uu dilo fakamukrahin mid la khasbay uu la mid yahay aw amase xalaf wuxuu ku dhaartay laaqdiyanna waan gudi oo waan gudi xaqaka xaqaaga aad igu leedahay cinda ra'si اlhilaali bisha madaxeeda marka la gaadho falyaqdi ha gudo xaqiisii cinda guruubi الshamsi cadceeddu markay dhacdo aakhira الshahri bisha aakhirkeeda fain qadama hadduu ka horraysiiyo intayn cadceeddu dhicin aw mase madaa uu tago bacda alghuruubi cadcadda marka dhacday kadib qadru imkaanihi qadar ay suuroobayso inuu markaa waxa weye xaqiisii u gudo oo uusan u gudin xanifa waa uu dembaabayaa qofbaa wuxuu ku dhaartay wallee inaan xaqaaga aad igu leedahay kuu gudi xaqaa maalan waxa loga jeeda halkan dayn iyo wax la ah. xaqeed ugu lahayd wallee inaan ku siin bisho markay kow tahay cinda ra'si alhilaal bishu markay dhalato ee bishu halkaa ka soo baxdo gabaldhaca ayaan xaqaagii farta kaa saarin bilowgiis cinda ra'siha bishu markay soo baxdo waaya waxaa laga rabaa markaa qofkaa inuu xaqiisa u gudo markay cadceeddu dhacdo maalinta bishaa uu dhaartay gudaheeda maalinta u dambaysa markay cadceeddu saa dhacdo waa inuu xaqii qofka u gudaa idan markaasi bishu soo baxaysaa ama markuu bisha uu arko ee u horraysa maalinta kow bisha xilliga bacd almaqrib ha u gudo waayahay cadceeddu markay sidaa u dhacdo xaqiisi ha u gudo haddii uu ka horraysiiyo xaqii intayna cadceeddu dhicin ka hor maalinta u dambaysay bisha ayuu ka horraysiiye oo bishii oon dhammaanin buuba xaqiisii u hormariyey ama waxa weeye waxaa tegey wakhti uu ku bixin karo xaqii markay cadceeddu dhacday kadib xaqiina muuna bixinin wakhtiuu ku bixin karana wuu soo wareegtay waaya labadaas suuraba wuu dambaabaya maxaa yeele berigii dhaarta oofinteedii laga rabay asagaa isdhaafiyey marna waxa weeye wakhtigii uu ku dhaartay inuu bixin doono ayadoo la gaarin buu bixiyba marna waxa weeye iyadoo wakhtigii la gaadhay ayuusan bixinino waxa weeye asagaa ka dabamaray oo kadib maray marka labada jeerba kafaara ku waajibaysa aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laaqdiyanna waan gudi waan gudi xaqaaga xaqaka xaqaaga cinda ra'si اlhilaali bisha madaxeeda ayaan ku bixin doonaa marka la gaadho falyaqdi ha bixiyo xaqiisa cinda guruubi الshamsi cadceeddu markay dhacdo aakhira الshahri bisha aakhirkeeda fain dabayaaqadeeda yani bishaa markay dhammaato Eh, waa cadceed dhada maalinta u dambaysa fain qadama hadduu ka horreysiya bixintiisa o madaama uu tago bacda alhuruubi cadceedda dhicitaankeeda kadib qadru imkaanihi qadar ay suroobayso imkaanihi imkaani qadaa aqi aqa gudidiisa qadar ay ku suroobaysa haddii uu tago xanifa waa uu dembaabayaa wain sharaca hadduu gudagalo filkayli miisidii hadduu gudagalo miiskii u miisayey qofkan xaqiisii hadduu yahay wax la miisa maalan xiinaidin kolkaa waa kolkaa waxaa laga jeedaa cinda guruubi shams marka cadceedu dhacday walam yafruq uusan ka faaruqin oo uusan dhammaynin xaqa waxa weye guditaankiisii likatrati liajli katratii badnidiisa awgeed ilaa bacda muddatin muddo kadib lam yaxnaf dambaabi ma hayo qofkan markii cadceedu siaa u dhacday wuxuu bilaabay qofka inuu xaqiisii u oofiye maalan wuxuu ahaa raashin la miisayo raashinkii miisitaankiisiibuu gudagalay inuu u miiso hadduu wa la miisaami yahayna miisaankiibuu gudagalay hadduu wa la tirin yahay maala lacag webayaanba lacagtii tirinteediibuu gudagalay inuu u tiriyo waaya marka cadceedu sidaa u dhacday muuna faaruqin xaqii inuu u guudo qofkan oo uu siiyo badnidiisa awgeed ilaa bacda mudda inta uu lacagta tirinaya wakti bay qaadatay ama intuu raashinka u miisaya wakti bay qaadatay saacad bayba qaadatay maala ma dambaabayo lam yaxad maxaa yeelay wuxuu ku mashquulsan yahay xaqi guditaankiisa ku mashquulsan yahay aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yatakalamu inuusan hadlaynin fasabax wuu tasbiixsaday aw qara'am wuxuu akhriyey qur'aanan qur'aan buu akhriyey falaa xidfa dembaabid ma aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yukallimu inuusan la hadlaynin fasallam calayhi wuu salaame xanifa wuu dembaabayaa wain kaatabo hadduu qoraal u qoro aw mase raasalow farriin uu u diro qof u dhiibo aw mase ashaara ilayhi uu u ishaaro biyadin gacan uu ishaaro aw hayriha ama waxaan gacan ahayn falaa ay falaa yaxnau ma dembaabayo fi ljadiid qowlkaa jadiidka ah wuxuu idhi qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan hadlaynin dabeetana wuu tasbiixsay subxaan allaahi buu idhi ama alxamdu lilaahi buu idhi ama laa ilaha illa allah buu idhi ama takbiir buu la yimid ama wuu ducaystay ama qur-aan buuba akhriyeyba intaasoo dhan ku dembaabi mahayo maxaa yeele hadalka waxaa looga jeedaa hadalka aadamiga looga jeedaa ee dadku ay ku wada hadlaan de intanna hadalka aadamiga ma ah waa dikri ilaah waa dikri ilaah waaya curfi iyo luqo iyo sharci toona laguma idlaaqo hadal waaya laakiin haddii uu ku dhaarto maalan inuusan hebel la hadlayn walle inaan hebel la hadlayni buu idhi dabeetana wuu salaamay salaamu calaykum ayuu idhi wuu dambaabaya maxaa yeele salaantu waa nooc hadal ka mid a ah marba haddaad qofkii salaantay waad la hadasha marba haddaad he qofkii salaantay waad la hadasha waaya haddii laakiin qofkii uu ka dhaartay inuusan la hadlaynin uu warqad u qoro ama farriin uu u diro oo qof kale ugu sii dhiibo farriintaas ama uu gacanta ugu ishaaro maalan ama madaxu wax ugu ishaaro waxba u weydiiye maalan hebelow waxaasi waxaas ma sidaasa markaasuu madaxasaa ugu ishaaray ama gacantua u ishaaray ama wax la mid a ah. madaxi gacanta ama heyrkeedba u ishaaray ama madaxa ama gacanta ama meel wuxuunba u ishaaray uu ku fahmay qofka ama indhuha u ishaaray markaa ku dambaabi mahayo sababtoo ah kalaamku xaqiiqada lagu xambaaro waxa waa alfaad ah, kalaamku alfaadda lagu dhawaaqayo wey laakiin qoraalku waa majaaz ee maaha xaqiiqo ma ah fariinta qofka loo diraya qofka lagu sii dhiibayana dee qofkaasaa waasido ood u dhiibtay hadalkii aduma la hadlin qofkii ishaaraduna dee hadal ma aha ishaaradu hadal ma aha walidaalika ilaahay subxaana wa tacala markuu warramay maryama ee tidhi falan ukalima alyowma insiya maanta qofna la hadli maayo haddana ilahay wuxuu noogu sheegay isla aayadihii ka dambeeyey faashaarat ilayh ayadoo ka dhaaratay inaysan qofna maanta la hadlaynin oo saa ku nadartay ayay haddana faashaarat ilayhi ciise ayay ishaartay marka isma diidayso qofkii ka dhaarto hadal iyo inuu ishaaro ishaaro la yimaada isma diidayan labadaas wuxuu idhi aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yukalimu qofki inuusan la hadlaynin aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yatakalamu inuusan hadlaynin fasabax uga tasbiixsada aw mase qara qur'aan qur'aan buu akhriya fala axdata dabaabid ma jirto aw mase laa yukalimu inuusan la hadlaynin qof fasalama calayhi qofkii buu salaamay xanif waa uu dambaabaya aw mase wain kaatabu hadduu qoraal u qoro aw mase raasalow farriin uu u diro oo macnaha qof uu u diro waxa weye farriin ka gaadhsiiya aw mase ashaara ilayhi qofkii ayuu u ishaaray biyadin gacan buu u ishaaray aw hayriha gacan heyrkeedba u ishaaray sida madaxiiyo indhihii oo kale falaa ku dambaabe ma hayo qofkii uu ka dhaartay hadduu sidaa ula macaamilo ishaaro iyo mukaatabo iyo muraasalo ku dambaabe ma hayo fi ljadiid walow qara hadduu akriyo aayatan aayad quraan hadduu akhriyo aayaddaasoo afhamahu qofkii uu ka dhaartay inuusan la hadlayn uu ku fahansiiyo biha aayaddii buu maqsuud maqsuudahu maqsuudkiisa ku fahansiiyey oo waqasada wuxuu u qasday markaa qiraa'atan qiraa'o u qasday lam yacnad ku dembaabi mahayo wa ilaa haddii kale uusan qiraa'o u qastin xanifa waa u dembaabayaa qof xaalif ah qof baa wuxuu ka dhaartay inuusan qofkaa la hadlaynin dabeetana qofkii ayaa maalan albaab kusoo karkaraacay albaab kusoo karkaraacay waa marka wuxuu rabaa inuu u fasaxo soo galu dhaho waaya dabeetana aayad qur-aan u isticmaalayoo aayaddaas ayuu wuxuu yidhi maalan idkhuluuha bisalaamin aaminiin yani nabadgelyo ku soo galay idinka aamin ah aayaddaas u isticmaalay marka waxaan leenahay qofkan muxuu u qastay hadduu u qastay aayaddan qiraa'a qur-aanba uga qastay ku dambaabi maayo lakiin hadduusan qur-aan uga qastin wuu ku dambaabaya masaladan afar suura ayaa ka soo baxaya laba uu ku dambaabaya labana ku dambaabi maayo labada uuna ku dambaabayn waxaa weeye haddii uu qur-aan keliya u qasto ku dambaabi maayo sidoo kale hadduu u qasto qur'aan iyo ifhaam inuu qur'aan akhriyana wuu u qastay inuu fahansiiyena wuu u qastay labadaas kuma dambaabayn hadduu qur'aan keliya u qasto ku dambaabi maayo hadduu qiraa'o iyo ifhaam inuu fahansiiyo labadaa uu u jeedo labadaba ku dambaabi maayo labadaas hore uu ku dambaabana waa w hadduu ifhaam ujeedo biqasdi ifhaam inuu fahamsiiye mu ujeeda bas uu ku dambaabaya ama uu iska ilaaqi waxba uma jeedin buu iska yidhiun udkhuluuha bisalaamin aaminiin qur'aan ogama qastin ifhaamna ogama qastin taanuu ku dambaabaya walow qara'a haddii uu akhriyo aayatan aayad afhamahu qofkii uu ka dhaartay hadalkiisa uu ku fahansiiyey bihaa aayaddii uu ku fahansiiyey maqsuuda ujeedkiisii oo waa qasad uu u qasdo qiraa'atan qiraa'o u qasdo qur'aan akhris uu u qasdo lam yaxnad ku dambaabi mahayo wailaa haddii kale usan qiraa'o u qasdin marka waxaa soo iskelaya markuu leeyahay qasada qiraa'atan qiraa'o keligeed ama qiraa'o maca alifhaam markuu leeyahay wailaana waxaa soo isgelaya hadduusan qiraa'o u qasdin macnaha ifhaam keliya u qastay ama uu iska ilaaqay labadaasaa soo isgelaya wailaa haddii kale xanid wuu dambaabayaa aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay qofkani laa maala lahu hebel inuusan wax xoola lahayn xaarisa wuxuu ku dambe amase wuxuu ku dhaartay laa maala lahu wax xoola inuusan lahayn wala inaan wax xoola ah aan lahayn buuhi xaniisa wuxuu ku dembaabayaa bikulli noocin nooc walba oo xoolihii ka mid ah wain qalla haba yaraade noocaase xataa fawbi badanihi badankiisa marada uu ku qabo xataa ha ahaadee wmudabarun addoon dib laga xoreeyey wamucallaqin io mid lagu xidhay cidquhu xornimadiisii bisifatin sifa lagu xidhay wamaa wasaa bihi wuxuu dardaarmay wadaynin dayn xaalin oo degdeg ah wakadaa saasoo kale muajalun daynun dayn muajalun lama daliya i asax muctaba haddaan qabanno laa mukaatibun addoonu kitaabeeyey maya i asax qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan wax hoolaa lahayn walle inaanan wax hoolaa ana ka nixin buuri wax hoola ahba meelihii buuri wuxuu ku dembaabayaa nooc walba oo xoola u leeyahay haba yaraadeen xataa marada uu qabo qofaan maro qayn baa jira qofku kolley wuxunbuu xidhan yahay kaba dacsan ahaadee wuxunbuu xidhan yahay iyo maro u cawle isku asturo kolley wuxunbuu xidhan yahay marka wax walba nooc walba xoolihii ka midu ku dambaabayaan haba yaraadeen xataa marada uu jidhkiisa u qabo maxaa yeele waa xoolo marada laftirkeedu waa xoolo waaya waxaa sidoo kale uu ku dambaabayaa addoon uu dib ka xoreeyey u yidhi haddaan dhinto xor baa tahay iyo addoon xornimadiisa sifa ku xidha wuxu hadi maalan waxaas shardigaa la helo waa xor baa tahay haddii maalan aabbahay u xaj ka soo laabto xor baa tahay haddii eh, waladkaygu uu caafimaado xor baa tahay haddii arrinkaas uu xasilo xor baa tahay sifa ku xidhay ama waxaa ugu dambaabaya sidoo kale wixii u dardaarmay xoolihii uu dardaarmay u yidhi haddaan dhinto hala sadaqeeyo uu ku dambaabaya ilan waa laftirkeedu waa xoolo iyo daynuu qof ku leeyaho deg deg ah iyo dayn muajal ah oon la mudeeyey ila daynta muajalka laftirkeedu waa xoolo oo waxa weye qofkaas markii waxa wey muddada la gaaro waa laga qaadaya midda kale zakada ka waajibaysa addoonkii uu kitaabeeyey laakiin waxa wey ku dambaabi maayo wax milkiisa ka baxo kanu la mid yahay waaya wuxuu idhi awamasealef wuxuu ku dhaartay laa maali lahu xoola inuusan lahayn xaniif uu ku dambaabiya bikulli nooci nooc walba oo xoolihii ka mid ah wain qalahaba yaraade xataa thoobi badanihim jidhkiisa maradu ku qababa ha aadee xataa awi badanihi jidhkiisa maradu ku qababa ha ahaade wmudabrin ataa mudabrin ataa mudabrkii ku dabaabaya adoonkii dib laga xoreeyey mucalaqin ataa mucalaqin adoonkii lagu xoray xornimadiisa cidquu xornimadiisa bisifati sifa ayuu ku dabaabaya wamaa wasa bihi xoolihii u dardaarmay ayuu ku dabaabaya wadeynin dayn xaalin oo degdega wakada muajalun dayntii la badanayna waa la mid filasax laa mukaatabun laa mukaatabun mise laa mukaatabin muxuu idin qoray mukaatabin laamukaataban baad mooda inay sax tahay laamukaataban kii la kitaabeeyey maya fil asax aw mase xadafku wuxuu ku dhaartay layadribannahum qofka inuu garaacayo falbiru dhaarta oofinteedu waxa wey bimaa yusama wax kastoo lagu magacaabo darban garaac walaa yushradu lama shardiyo ilaamun xanuujin ilaa an yaquula inuu dhaha mooye darban shadiidan garaac daran walayse wadcu sawdin jeedal dejintii calayhi dushiisa la saaro aw cadun qaniiniyo wax khanqun ciijin wanadfu shacrin tin la tifo darban garaac maaha intaasoo dhan garaac maaha qiila waxaa la yidhi walaa latmun arbaaxadiina garaac maaha ogsun faadhkii waaya wuxuu yidhi qof baa wuxuu ku dhaartay inuu hebel garaacayo dhaartiis wuxuu ku oofin karaa wax kastaoo garaac lagu magacaabo wax kasta oo garaac lagu magacaabo waayahay shardi maaha inuu qofkii xanuujiyo ilaa inuu dhaha mooyaane garaac daran baan garaacaya marka xanuujintu waa shardi inuu xanuujiyo waaya ushii inuu sa u saaro garaacid maaha inuu qaniino garaacid maaha inuu ciijiyo garaacid maaha tintii inuu ka rifo garaacid maaha qiil baa wuxuu leeya maye xataa hadduu dharbaaxo dharbaaxadii garaac maaha feerhkuna garaac maha lakiin sida muctabadka ah dharbaaxada iyo feerhka iyo tantoomada iyo wixii la halmaada waxaaso dhan waa nooc garaaciddii ka mid ah aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay layadribannahu inuu garaacayo falbiru dhaarta wafinteedu iyo waxa weye samafalideedu waxa weye bimaa yusama wax kastoo lagu magacaabo inuu la yimaado darban garaac walaa yushtardu lama shardiya ilaamun xanuujin ilaa an yaquul indhaha mooyaan darban shadiidan garaacid daran baan garaacaya walayse wadcu sawdin ul dejinteed ma ahaanin calayhi qofkii uu dejiyo oo dusha ka saaro garaacid maaha wacadun qaniyo wakhanqun ciijin wanadfu shacrin tiltifiteed darban intaasuna garaac maaha waqiila waxaa lihi wala latmun arbaaxidii wegsun iyo feerhkii aw masaxada fuxu ku dhaatay layadribannahu qofka inuu garaacayo mi'ata sawdin boqol ulood inuu ku dhufanayo aw khashabatin ama boqol loox inuu ku dhufanayo ama boqol qori fashadda dabeetana wuu isku xidhay miatan ulood buu isku xidhay wadara ku garaacay bihaa boqolkii ulood buu ku garaacay darbatan hal garaac aw mise bicifkaalin laan weyn ayuu ku garaacay calayhi laanta weyn ku sugan tahay miatu shimraakhin boqol laamoodoo yar yar ah bara marka uu baarinimo falaya in calim hadduu og yahay isaabat اlkulli dhammaan inay jirkiisa wada gaadhay aw mase taraakama isdul fuuleen bacdun laamihii bar ka mida calaa bacdin bar kale dul fuuleen fawasalo uu gaadhay alam اlkulli dhammaan xanuunkoodii uu gaadhay qultu waxaan idhi walow shaka hadduu ka shakiyo fii isaabat اljamiici dhammaan inay jirkiisa gaadheen bara uu baarinimo falay oo dhaartiisa u oofiyey cala nasi muctamad haddaan qabanno wallahu aclam qof baa wuxuu ku dhaartay inuu qofka kale uu garaacayo boqol ulood inuu ku garaacayo ama boqol waxa weye khashab inuu ku garaacayo dabeetana boqolkii ulood buu isku xidhay hal mar buu ku garaacay boqolkii ulood ama wuxuu soo qaatay laam weyn oo waxa weye laamo yaryar leh samaariikh laamo yaryar leh dabeetana uu ku garaacay hal mar wuu baarnimo falaya dhaartiisa uu oofinayaa hadduu ogaado boqolkaa laamood inay jidhkiisi wada gaadheen ama boqolkaa ulada isku xidhay inay jidhkiisi wada gaadheen maalan saas u safay dabeetana saasoo u garaacay ayagoo safan waaya ama isdul fuuleen laamihii ayagoo isdul saaran badhna uu ku dhacay badh kalena ay cadaadiskoodii baa gaadheen cadaadiskoodii way iscadaadinayaan culays bay miisaan bay keenayaan badhna way gaadheen badh kalena kuwii kale saaran yihiinoo miisaan bay u kordhiyaan markaa xanuunkii dhammaan ba wada gaadhay taana waxaa wey ku barrino falay hadduu sameeyo waaya sidaa waxaa sameeyey nabiyullaahi ayuub calayhi الsalaam alayhi waalaa nabiyina afdal salatu aska tasliim markuu islaantiisii uu ku yar cadhooday markuu xanuunsanaa ayuu xoogaa qoonsaday dabeetana wuxuu yidhi ilaahay hadduu i caafiyo waxaa weeye boqol ulood baan kugu dhufanaya dabeetana markuu caafimaaday ayuu ilaahay subxaanau wa tacaala eh, ku yidhi wakhud biyadika diqan fadrib bihi walaa taxna waxaad gacantaada ku qaadaa eh, diqsan waxa wey laamo ama ulo yani xashiish oo fara badan qaad fadrib bihi markaa hal mar ku garaac gabadhi ayagoo isku duuban ulihi hal mar ku dhufo fadrib bihi walaa taxnad hana dambaabin marka wuxuu soo qaatay baa la dhahaa laamo fara badan ama laan weyn oo boqol xaba ah boqol laamood ka kooban dabeetna hal mar buu gabadhi ku dhuftay saasuu markaa dhaartiisu ku ofiyey gabadh waxaa wey u roon bay ahayd oo dhaqaalaysa marka ilaahay subxana wa tacala baa u naxariisa asagana inuu waa dhaartiisii uu khilaafo gabadhan uu naxariisa maadaamay baari u ahaydoo dee nabiyulahi ayuub ay dhaqaalin jirtay calayhi salaam waaya hadduu ka shakiya inay dhammaan wada asiibeen laamihii oo idil aydna uu waxa wey dhaartiisi u oofiyey daahirkaan ku camalfalaynaa hayl ayaddu waa mulaq aw mase xalif wuxuu ku dhaartay layadribanna inuu garaacayo miata sawdin boqol ulood aw mase khashabatin boqol loox inuu ku garaacayo fashadu uu isku xidhay miatan boqol waxyaabihii u ka dhaa yani boqol ulood buu isku xidhay ama boqol khashab wa darabahu dabeetana qofkii buu ku garaacay bihaa boqolkaas isku xidhan darbatan hal garaac buu ku garaacay bicifkaarin ama wuxuu ku garaacay laan weyn oo calayhi ay saaran tahay miatu shimraakhin boqol laamoodoo yar yar ale barra uu ku baarina falaya in calima hadduu og yahay isaabat lkulli dhammaan inay asiibeen aw mase taraakam ay isfuuleen bacdun barhkood calى bacdi barkii kale fawasala uu gaadhay alam اlkuli dhammaan xanuunkoodii qultu waxaan walow shak hadduu ka shakiy fii isaabat اljamiic dhammaan inay wada gaadheen jidhkiisii barra uu baarnimo falaya calى nasi muctamad haddaan qabanno wallahu aclam aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay layadribanahu inuu garaacayo miata maratin boqol jeer lam yabara ma bahrinimo falayo bihaadaa kanaan soo sheegnay ku bahrinimo fali maayo wuxuu ku dhaartay buu idhi inuu boqol jeer garaacayo kii aan soo sheegnay ku baarnima falmayo kii aan soo sheegnay waa maxay waa inuu boqol laamood isku xidho ama laan weyn oo boqol laamood oo yar yar ay ku yaallaan uu hal mar ku garaaco ku baarnima fali maayo markan wuxuu ku dhaartay boqol jeer boqol darbo tii hor waxay ahayd boqol laamood ama boqol ulood laakiin markan wuxuu uhi boqol jeer baan garaacaya macnaha waxay ka dhigantay darabaad ayaa la xisaabinaya darbo iyo darbo iyo darbo inay kala gogo'an yihin weeyaan marka ti tan iyo tii hore way kala duwanta layadribna inuu garaacayo ku dhaartay miata maratin boqol jeer ama boqol darba inuu ku dhufanayo lamiya barra ku baarinimahayo oo waxa weye dhaartiis koofin mahayo bihaada kanaan soo sheegnay ow mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa ufaariquka qof yahow aan diinta ku leeyahay ama xaqaan ku leeyahay ku faaruqi mahayo ku dayn maayo oo kaa hadhi maayo xataa astawfiya ilaa aan kaa ofsado xaqaygii faharaba dabeetana qofkii uu ku lahaa xaqa ayaa baxsaday oo lam yumkinu ma suuroobin itibaacu inuu raaco lam yaxnaf dembaabi mahayo qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay aلصaxiixu muctamad waxaa weeye laa yaxnatu inuusan dembaabayn idaa amkanu hadday u suurowdo itibaacuhu inuu raaco wallahu aclam wain faaraqahu hadduu faaruqo oo qofkii uu ka tago oo waqafa ama istaago xataa dahaba ilaa qofkii uu xaqa ku lahaa uu iska tago wakaanaa ay ahaayeen marka ayada ah laba wada socda aw mase abrahu iska cafiyo aw mase ixtaala uu ka wareejisto xaqii oo calaa hariibin mid kale u dayn uu ku leeyahay qofkani uu ku wareego uma dabeetana faaraqahu uu faaruqo aw amase aflasa uu caydhoobo oo fafaaraqahu uu faaruqo liyusira si u hodantoobo xania waa u dambaabayaa wuxuu idhi qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan qofkan uu xaqa ku leeyahay uusan ka hadhaynin oo uusan faaruqaynin ilaa uu xaqiisa ka ofsado walle inaanan ku daynaynin buu ilaa xaqayga aad isiiso dabeetana qofkii uu xaqa ku lahaa maalan dayntuu ku lahaa ayaaba ka baxsadoo cararay umana suuroobin inuu raaco uu dabagalo uma suuroobin oo ka dheereey ama qofkan maalan xaqa ayaaba xanuunsanaa ooma suuroobin inuu daba cararo markaa ma dembaabaya maadaama macduur uu yahay laakiin hadday u suurowdo inuu dabagalo oo uusan raacin taasi way ka duwan taho waxa weye si laga fahmiya hadalka waxa weeye uu dembaabayaa laakiin imaam nawi ba taa ka daba yimid wuxuu idhi sida muctamadka ah ma dembaabaya xataa hadday u suuroodo xataa hadday u suuroodo inuu raaco dabagalo oo uusan raacin waxa weeye ma dembaabayo maxaa yaele asagu ficilka naftiisa ku dhaarta anuu ku faaruqi mahay yidhi hadda asagu muuna faaruqine kii kalaa faaruqi kii u xaqa ku lahaabaa faaruqo baxsaday asagu muusan faaruqin marka asagu ficilka naftiisu ku dhaartaye qofkaa kale ficilkiisa muuna ku dhaaran waaya haddii laakiin qofkii uu yidhi ku faaruqi maayo ilaa xaqiga aad isiiso ee uu faaruqo asagii baaba iskaga tegeyba asagoo xusuusan dhaartiisii oo ikhtiyaar leh ama waxa weeye muna faaruqine labadoodoo wada socda ayuu ka istaagay meel buu istaagay kii kalena uu iska socday muuna istaageen oo xaqa ku lahaa saasay marka kala tageen ama wuuba iska cafiyeyba oo cafis baad iga tahay aqi baan kaa cafiyey ama wuxuu ku wareejiyey qof kale u aq u lahaa wuxuu niyo diintaad igu lahayd waxaan kugu wareejiyey hebel hebel ka qaado oo annaan diin ku leehay kaas ku wareegay dabeetna wuu faaruqay ama ninkiibaa caydh noqdo waxaa soo caddaatay inuusan waxbaba haynin dabeetna wuu faaruqay si uu eh, u sugay intuu ka hodontoobayo xoolo ka helayo intaas oo dhan shantan mas'aleba waxa wey wuu dambaabaya maxaa yele mufaaraqadii way xasishay mufaaraqadii asagoon xaqii ka oofsan ayaa xasishay shantan masalaba wain istawfa hadduu oofsado wa faaraqahu dabeetana uu ka tago fawajadahu xaqii uu helo naaqisan xaaluu yahay mid dhiman in kaana hadduu yahay xaqaasi min jinsi xaqii xaqiisii noociisii hadduu yahay laakinahu hase yeeshee arda uu ka hooseeyo ka liito lam yaxnaf dembaabi maayo wailaa haddii kale oo waxa weeye jinsiga xaqiisa uusan ahaynba xaria waa uu dembaabaya caaliman mid og wa fii hayrihi hayr alcaalimi kii aan ogayn hayrkiina alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan ku sugnaa fii xunsi اljaahili waannaasi qofka jaahilka iyo qofka naasiga ah dembaabistooda ku sugnaa wuxuu idhi qofkii uu ka dhaartay inuusan qofkii uu ku dhaartay inuusan ka tegin ilaa xaqiisa ka oofsado ayuu aqii ka ofsaday aqii uu ka qaatay dabeetana wuu ka tegey markuu ka tegey umuu arkay xaqiisii inuu dhiman yahay maalan lacag bayba ahaydba boqol kun bayba ahayd lacagtii markuu ka tegey uu tirsaday marka lacagtii oo dhiman wax ka dhiman yihin naaqis ah hadday min jinsi xaqii shaygaas uu oofsaday ee dhiman hadduu min jinsi xaqii uu yahay jinsiga xaqiisii hadduu yahay laakiin uu ka hoosay uu ka liito ma dembaabayo min jinsi xaqii maxaa loga jeedaa maalan raashini raashin buu ahaa laakiin raashinkii ayaa ka hooseeya raashinkii uu qofkan uu deymiyey maalan ma dambaabaya maadaama jinsiga xaqiisii u oofsaday radda-aadan iyo tayaxumidan istiifaagii ma diidayso laakiin haddii min jinsi xaqii aysan ahayn oo waxaanuu ka qaatay iyo wixii uu ku lahaa ay kala duwan yihiinba oo tusaale ahaan daraahim khaalisa ayuu markaa qofkan amaahiyey xaqanuu ka qaatayna waxaa weeye iyadoo maqshuusha oo wax ku jira ama nuxaas ayaa la siiyey waa la siray waa la khiyaameeyey lacag duwan baaba lagu khiyaameeyey marka qofkii ogaa ee xoogaalkaa ku dembaabaya qofkaan xoogaalka ahaynna labadii qowlee soo sheegnay xinfi iljaahili wannaasi ku sugnaa ayaa halkan imaanaya qofka jaahilka haddii uu intuu wax ka dhaarto asagoo wixii ogeyn uu sameeyo ama intuu wax ka dhaarto wixii asagoo hilmaansan uu sameeyo ma dembaabaya mise laba qowl baa ku jira qowlka muctamadka wuxuu ah inuusan dembaabayn qofkii aan ogeyn iyo qofkii hilmaansanaa labada ma dembaabayaan u soo halkana waa saasoo kale hadduusan ogeyn markii waxaa la siinayey oo lagu khayaameeyey waxa weeye ma dambaabayo qofkii xaalkaa la soconi wey fii hayrihi qofkii xaalkaa la soconi wey ama mase xalaf wuxuu dhaaftay laa ra'aa munkara munkar yuusan arkayn ilaa rafacahu ila alqaadi qaadiga inuu koryeelayo fara'aa dabeetana wuxuu arkay qofkii dhaartay munkarkiibuu arkay oo watamakana uu makansaday inuu qaadigu u koryeelo oo falam yarfacmuuna u koryeelo xataa maata ilaa qaadigu dhinto xanita waa uu dembaabayaa wa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calىa qaadi اlbaladi beledka qaadigiisa fain cusila haddii qaadigii la casilo qaadigii beledka falbiru waxa weye baarinimadu ama waxa weye samafalku uu dhaartiisa oofinaya wuxuu ku xasilayaa birafci inuu u kor ila aani qaadigii labaad ee ka dembeeyey awmase xalaf wuxuu ku dhaartay laa ra'a munkara munkar inuusan arkaynin ilaa rafacu inuu u kor yeelayo ilaa barra ku baarinimo falayaa bikulli qaadin qaadi kasta inuu markaa munkarkii u kor yeelo awmase xalaf wuxuu ku dhaartay inuusan munkar arkaynin ilaa rafacuu inu koryeeli ila alqaadi fulaan qaadigii hebel ahaa fara'aahu dabeetana munkarkii wuu arkay uma dabeetana muuna u koryeelin ilaa uma dabeetana cusila qaadigii baa la casilay fainnahu hadduu niyeystay maadaama qaadigan intuu qaadi yahay inuu u koryeelayo xanaa uu dembaabayaa in amkanu hadday u suuroodo inuu u koryeelo qaadiga oo fatarakahu ka tago ilaa laga casilo wa ilaa haddii kale inuu u inuu u koryeelo akamkrah mid la khasbay wuu la mid yahay wain lam yanwi hadduusan niyeysanin intuu qaadi yahay inuu u kor yeelo bara wuxuu ku baarinimofalayaa birafci inuu u kor yeelo ilayhi waxa weye asagaa laftirkiisa kii uu yidhi waan u kor yeelayaa bacda caslihi markii la casli kadib qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan munkar arkaynin ilaa hadduu munkar arko inuu qaadi u kor yeelaya hadduu munkarba arko inuu qaadi u kor yeelayo saasuu ku dhaartay dabeetana munkarkiibuu arkay waxaanu u surooday inuu munkarkii u kor yeelo qaadigii laakiin muuna samaynin oo qaadigii muuna munkarkii u sheegin ilaa xaalifkii u dhinto qofkii dhaartay ilaa u dhinto markaa wuu dembaabayaa qofkii kafaaraan lagu yeelanaya waaya maxaa yeelay dhaartii muusan oofin ikhtiyaarkiisuna ku oofin waaya intaa uu nool yahay laakiin waa loo cafinaya muddada waa loo sugaya deg deg inuu qaadiga u kor yeelo laazim ma ah waaya waxaana lagu xambaarayaa qaadigaas uu yidhi waan u koryeelaya ila alqaadi samu dhaarif ilaa muusan gelinin waxaa lagu xambaaraya qaadiga beledkaa uu joogo haddii haddaba qaadigii beledkii la casilo oo mid kale lagu bedelo wuxuu eh, berigiisu ku xasilayaa inuu qaadigan dambe uu u koryeelo munkarkii eh, haddii laakiin uu ku dhaarto munkar hadduu arko inuu qaadi uun qaadigii muusan dhihin wuxuu hi qaadi uun un baan u koryeelaya marka qaadi kasta wuu koryeeli karaa qaadi kasta wuu koryeeli karaa oo saasuu markaa berigiisu ku xasilayaa hadduu u dhaho waxa weeye munkar kastoon arko qaadi hebel qaadi mucayano magac dhabay qaadigaasaan u sheegayaa buuhi munkarkaa ama xumaantaas dabeetana munkarkiibuu arkay muuna u koryeelin qaadigii ilaa qaadigii la casilo hadduu niyeystay intaa uu qaadi yahay ayaan u koryeelaya markuu yidhi ilaalqaadi intaa uu qaadiya hadduu jeeday markaa uu dambaabaya maaa marka hadda qaadinimadu ka baxay waaba la caslayba waase goorba markii uu dambaabayo hadday u surowdo intuu qaadiga ahaa inuu u kor yeelo laakiin uuna samaynin u arrinta iska daayo haddii kale uusan u suuroobin inuu u kor yeelo oo saaduu mukarku arkay u lahaa u sheegtidba qaadigi waaba la caslayba isagoon makansanin marka wuxuu la mid yahay mid la khasbay oo kale qofka la khasbayna waxa wey sida muctamadka ah waxa weye dhaartiisii ka jabi mayso oo dambaabi maayo haddii uusan laakiin niyeysan intaa uu qaadiya inuu u koryeelayo oo yihi ilaqaadi fulaan markuu lahaa ayaan u koryeelaya wuxuu u jeeday hebel muu ujeeday qaadin intuu qaadin yahay muuna ujeedin markaa wuu u koryeeli karaa xataa markii la casilay kadib uu sheegi karaa wuxuu idhi aw xalafu wuxuu ku dhaartay laa ra'aa munkaran munkar inuusan arkayn ilaa rafacahu hadduu arko wuu u koryeelaya ilqaadi qaadiga ayuu u koryeelayaa fara'aa dabeetana munkarkiibuu arkay watamakana wuu u suurowday inuu u koryeelo falam yarfac dabeetna muna u koryeelin qaadigii muuna gaarsiinin xataa maata ilaa qaadigu dhinto xataa maata ilaa xaalifkii u dhinto xaalifkii kii dhaartay ilaa u ka dhinto xaniifa waa u dembaabayaa wayuxmal waxaa lagu xambaarayaa lafdiga u yidhi ila alqaadi waxaa lagu xambaaraya calaa qaadi lbaladi qaadigii beledka ayaa lagu xambaaraya fain cusila haddii qaadigaa la casilo falbiru samafalkii birafci wuxuu ku xasilaya xaasil wuxuu ku xasilaya birafci inuu koryeelo u gaadhsiiyo ila aani qaadigii ka dambeeyey kaasee labaad awamase xalaf wuxuu ku dhaartay laa ra'aa munkara munkar inuusan arkaynin ilaa rafacu inuu u koryeeli oo gaadhsiinayo ilaa qaadin qaadi'un barra wuu ku baarnimo falaya bikulli qaadin qaadi walba awmase xalaf wuxuu ku dhaartay laa ra'aa munkar munkar inuusan arkaynin ilaa rafacu wuxuu u koryeelayaa ila alqaadi fulaan qaadigii hebel ahaa fadhaahu dabeetana uu arkay munkarkii uma dabeetana cusila waa la casilay waxa weeye qaadigii fandur eeg innawa hadduu niyeystay marka uu lahaa ila alqaadi fulaan maadaama qaadina inta uu qaadi yahay xanifka waa uu ku dambaabaya in amkanu haddii u suuroodo inuu rafcun u kor yeelo u gaadhsiiyo fataraka uu iska daayo wa ilaa haddii kale inuu u suuroobin fakamukrahi mid la khasbay buu la mid yahay wain lam yanwi hadduusan niyeysanin inta uu qaadiga yahay inuu u kor yeelo bara wuxuu ku baarnimo falayaa birafci inuu kor yeelo ilayhi qaadigii bacda caslihi markii la casilay kadib faslun fi lxalifi dhaar lagu dhaartay ayuu ku saabsan yahay calaa an laa yafcala inuusan samaynin kada arrinkaas xalafa idaa xalafa hadduu dhaarto laa yabiicu inuusan iibinayn aw laa yashtari inuusan soo iibsanayn facaqada dabeetana uu gunto baycii ama shirihii linafsihi naftiisa wahayrihi ama hayrkii xanifa wuu dembaabayaa walaa yaxnadu ku dembaabi mahayo bicaqdi wakiilihi wakiilkiisa inuu gunto baycii ama shirihii lahu asaga waaya qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan waxba iibinayn waxna iibsanayn saasuu ku dhaartay maalan walle wax iibinaynin buuri ama wuxuu ku dhaartay walle waxba iibsanayn dabeetana caqdigii ayuu naftiisii u guntay maxaa laga wadaa asagaaba beecii la baashiray oo naftiisii wax u soo iibsaday ama naftiisii wax ka iibiyey waxbuu iibiyey ama waxbuu soo iibsaday markaa wuu dambaabayaa ama qof kale ayuu wax u soo iibiyey ama qof kale ayuu wax u iibiyey ama wakaalada ha ugu ama wilaaya ha ugu iibiyo ilmo uu ka ahaa ama qof wakiil ka ah ayuu wa u iibiya wa usoo iibiya wuu dambaabaya ilan wuxuu ihi waxba iibin mahayo wana waxbana soo iibin mahayo yidhi marka wax kasta uu ku dambaabaya caqdiga beecu naftiisa u samaynaya qof kale midku u samayn labada uu ku dambaabaya maxay lafdiga waa mutlaq laakiin ku dambaabi mahayo hadduu wakiilkiisii caqdiga u sameeyo nin buu wakiishay uu yihi adu wax ii soo iibi ama adigu wax igan iibi alaabtaydan iibi ku dambaabi mahayo markaas maxaa yeelay xaqiiqada lafdiga beyci shiraag waxa weeye inuu asagu laf caqdigii la baashiro oo asagu wax iibiya an wax soo iibsado lakiin hadduu qof u dirsado de asagu muuna waxba iibinin wakiilkiisii baa iibiyey marka waa majaaz waa majaaz ee xaqiiqa maaha lafdigana waxaa lagu xambaaray had iyo jeer xaqiiqada aw amase xalafu wuxuu ku dhaartay laa yuزawiju inuusan guurinaynin aw laa yuطalliqu inuusan hee furaynin aw laa yactiqu inuusan xoraynayn addoon aw mase laa yadribu inuusan garaacaynin fawakala dabeetna u wakiishay man facalahu waxa aan soo sheegnay qof samaynaya laa yaxnad ma dembaabayo an yuriida inuu ujeedo mooyaane an laa yafcal huwa asagii walaa hayru hayrkii oo mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yankixu inuusan guursanaynin xanita wou ku dembaabaya bicaqdi wakiili wakiilkiisa inuu gunto lahu asaga laa biqowli aqbalkiisa huwa xaalifkii nikaax uu aqbalayo liayri hayrki u aqbalayo ku dembaabi maayo qof wuxuu ku dhaartay inuusan guurinayn gabadh inuusan meherinayn ama nin inuusan u meherinayn gabadh ama inuusan gabadh furaynin ama inuusan addoon xoraynayn ama inuusan qof garaacaynin dabeetana afcaashan uu ka dhaartay ayuu qof u wakiishay qof gabadhiisii meheriye inantiisii meheriye ayuu u wakiishay qof waxa wey islaantiisii fura ayuu wakiishay qof addoonkiisii xoreeya ayuu wakiishay qof uu ka dhaartay inuunan garaacaynin qof garaaca inankiisii oo kale maalan eebtara ayuu u wuxuu inankayga garaac eebtarada sameeyey anu waan ka dhaartee ma dembaabaya ma dembaabayo maxaa yeelay ficilka wakiilkiisu waxa weeye asaga ficilkiisii ma aha isaga ficilkiisii maaha majaazan mooyaane xaqiiqatan asagu mun la baashtarin ficilki ka dhaartay ilaa inuu ujeedo mooyaane asagu waxaan inuu samaynayn asaga iyo keyrkiiba asaga iyo wakiilkiisa toonayso waxaan samaynayn hadduu hadduu saa u jeedo waxa weeye markaa ficilkiisa iyo ficilka wakiilkiisa buu ku dembaabayaa hadduu asagoo samayn uu ku dembaabi hadduu qof wakiilsan uu ku dambaabi hadduu saa ujeedo labadaba ku dambaabi lakin hadduusan ujeedin mar hadduusan la baashtirin qof wakiilsha ku dambaabi maayo waaya hadduu ku dhaarto inuusan guursanaynin laa yankixi inuusan guursanaynin ama guur uusan samaynayn wuxuu ku dambaabayaa haddii wakiilkiisi uu caqdi nikaax u sameeyo asagu muusan gabadhi mehersanin laakiin oo asagoo caqdigii nikaax muusan la baashirin oo macnaha muusan qabiltu dhihin laakiin ninba u wakiishay wuxuu hi ni anugu waxaan ka dhaartay guurka eh ee waxaa weye gabadhaasaa lii guurinayaae nikaaxeeda iisoo guddoon oo iisoo aqbal nin baa marka usoo guddoomiy yihi qabiltu nikaaxahaa wa taswiijaha lahu wakiilkaygaan u aqbalay hebel ah wuu ku dambaabayaa wuu ku dambaabayaa waaya maxaa yeelay wakiilka nikaaxu waa un safiirun yani asagu naftiisa ma aqbalaya dee ninkaasu aqbalaya qabiltu nikaaxahaa lahu buu leeyahay laakiin bayca iyo shiraagu qabiltu buu leeyahay waatan soo maa bayca iyo shiraaga lahu inuu dhaha ma baahno laakiin nikaaxa lahu waa inuu dhaha marka asagoo guursaday xaqiiqatan asaga guursaday gabadhi waay oo nikaax asagu dhacaya hadduu sidoo kale qof uu u aqbalo hadduu qof uu aqbalo nikaaxa waxa weeye ku dambaabi maayo wuxuu hi walle inaanan gabadh guursanayn markaasuu nin kale oo gabadh guursanay ayaa wakiishay u yihi gabadhaa nikaaxeeda isoo guddoon dabeetana wuu usoo aqbalay qabiiltu nikaaxaha lahu uhi ninkii soo wakiishay ninkan waa ninkii dhaartay wakiilka waa ninkii dhaartay ma ku dambaabaya maya ku dambaabi maayo maxayna waa wakiilun marka asagoo magun guursanin guurkii asago muusan naftiisa u guddoomine ninkaas u guddoomay labada suuraba waxa isku hal cilaa ka dhaxaysa ninkan waxa wey wakiilka ah waa safiir maxdi ah xagga nikaaxa waa inuu magacaabaa ninkii soo wakiishay wuxuu idhi walow xalafa hadduu dhaarto aw mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yusawijuun uusan guurinayn aw laa yuطaliqu uusan furayn aw laa yactiqu uusan xorayn aw laa yadribu uusan garacin fawakala wakisha man facalahu qof waxaa samaynaya laa yaxnatu ma dambaabayo ilaa yuriidu inuu jeeda mooye allaa yafcal inuu samayn huwa asagii walaa hayru hayrkii toona aw mase xalaf wuxuu dhaartay laa yankixu inuusan guursanayn xanidku ku dambaabaya bicaqdi wakiili wakiilkiisa inuu gunto lahu asaga laa biqowli aqbalkiisa ku dambaabi mahayo huwa asagu u aqbalayo nikaaxii ligayri hayrkii aw amase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yabiicu inuusan iibinayn maala zaydin zayd xoolihiisa fabaacahu dabeetana wuu iibiyey xoolihii biidni iidankiisu ku iibiyey xania wuu dembaabaya wailaa haddii kale iidankiisu usan ku iibin falaa ma dembaabayo wuxuu ku dhaartay inuusan xoolaha zayd iibinayn maalan gaadhiga zayd walle inaan iibinaynin buui ama xoolihiisa o dhan dabeetana xoolihiisii ayuu iibiyey idankiisana uu ku iibiyey ninka kudhiil xoolihiisi iibinahayo ayaa yidhi xoolaha niyo ii iibi idankiisii buu ku iibiyey wuu dambaabaya maxaa yeele wixii uu ka dhaartay buu sameeyey haddii laakiin idankiisi uusan ku iibinin isagoon dirsanin ayuu xoolihiisii iskaga tasarufayoo fuduul fuduulnimo fuduuli isagoo ah ayuu xoolihii iibiyey markaa ma dambaabaya maya ma dambaabayo sababtoo ah hadda beecan maba asaxiib waa beec faasid ah beeca faasidka ahna sharcan caqdi ma aha caqdi muctabara ma aha ka annamaa asagoo iibinin bay la mid marka caqdiga faasidka ah sharcigu ma ictibaarinayo oo mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yahabu lahu inuusan waxba siinaynin laa yahabu inuusan siinayn lahu lizayd maalan inuusan siinaynin wax u hibaynayn faawjaba lahu dabeetana wuu iijaabiyey oo dee waanku siiyey falam yaqbal kii uu siiyey muuna lam yaxna ma dembaabayo wakada waxaa la ah, in qabila hadduu aqbalo oo lam yaqbid uusan guddoomin filasax muctamad haddaan qabano wayaxnad wuu ku dembaabayaa bicumra cumrasiin wa ruqba qoorsugid wa sadaqatin sadaqo laa icaaratin caariyayn inuu ammaano u siiyo oo macno caariyo ergiyo ku dembaabi maayo wa wasiyatin dardaaran wa waqfin waqaf amase laa yatasadaqu inuusan ku sadaqaysanaynin buu ku dhaartay lam yaxnad ku dembaabi mahayo bihibatin hibo siin ku dembaabi mahayo fil asax qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan zayd waxba siinayn walle inaanan zayd waxba siinayn buuri dabeetana ninkii uu ka dhaartay inuu waxba siinayn ayuuba ku yidhi hebelow waxaasaan ku siiyey iijaab baa la yidhahda marka faawjaba lahu wuu ijaabiy wuxu uhi waan ku siiyey buuhi marka hibadu waxay u baahan tahay iijaab iyo qabuul iijaabkuu la yimid qabuul bay u baahantay dabeetana ninkii uu yidhi waan ku siiyey muuna aqbalin muuna aqbalin ma dembaabayn ilaan caqdigii maba dhammaystirin mar haddii qabuulkii aan la helin caqdigii ma dhicin hibadu mayna xasilin mayna dhammaystirin waaya waxaa la mid ah oo waxa weeye uusan dembaabayn haddii ninkani uu aqbalo ninkan uu siiyey u yihi walle inaan ku siinayn uu ijaab u sameeyey uu siiyey hadduu aqbalo dha waan aqbalay laakiin uusan guddoonsiinin xoolihii uusan gacanta u gelinin kana uusan gacanta ku dhigin ma dembaabay hadduu gacanta u geliyo uu guddoomo markaa mu dembaabaya maxaa yeelay hibadu macnaheedu waxaa weeye muqtadaheeda in milkiga la naqliyo milkii la wareejiyo wey marba hadduusan gacantii ku dhigin milkii muuna wareegin ijaab iyo qabool ma xasilay wuu ka laaban karaaba intuusan guddoonsiinin wuu ka laaban karaa walidaalika markaa uu guddoonsiiyo ma hibo noqonaysaa intuusan guddoonsiin hiba ma noqonayso waaya hadduu ka dhaarto inuusan qofkan hibo siinaynin dabeetana cumro uu kula mucaamalo cumraa waa maxay waa inuu cumrigiisa uu wax siiyo dhao maalan acmartuka haadihi daar gurigan cumrigaagaan ku siiyey macnaha intaad nooshahay gurigan waan ku siiyey haddaad dhimatana ana isoo laabanaysa wey macnaheedu alcumra waaya ruqba waxa weeye arqabtuka haadihi daar gurigan ayaan kula qoorsugay wey macnaha haddii aad hortay dhimatana waxa wey aniga iisoo laabanaysa haddaa hortaa dhintana adigaa yeelanaya wey macnaheedu ruuqbaagu kula macaamilay ama cumra waxa weeye uu ku dambaabaya ilaan ruuqbada iyo cumradu waa nooc hibadii ka mid ah saa hore inoo soo dhaaftay dibna u soo noqon mayso eh, ruuqbada iyo cumradu waxa weeye qofkii lcumro lagu siiyey ama ruqba lagu siiyey ayaa guddoomaya waxaan yeelanaya weligii dibna uga soo laaban mayso si xadiid ku sugnaatay Eh, sidoo kale hadduu sadaqo qofkii yihi waxaan siin maayo walla inaan waxba siinin wuu ku sadaqaysta asagoo baahan buu arkay sadaqa ahaan buu siiyey wuu ku dambaabaya ila sadaqadu waa nooc hibadii ka mid ah labada hibada caam ah sadaqa kasta waa hibo laakiin hibo kasta sadaqa ma aha marka sadaqaduna waa khaas hibaduna waa caam laakiin hadduu dhaho qofkan waxba siin maayo dabeetana caariyo uu siiyo ergiyo wuxuu idhi alaabtan soo isticmaal ii soo celi soo adeegsi ii soo celi waa icaara la dhaha taaso kale ergin weeye ama u dardaarmay wuxuu idhi markaan dhinto hebel xoolaha la siiyo qofku yidhi siin maayo ama uu ku waqfo wuxuu idhi gurigan waxaan waqaf oga dhigay hebel inuu dheeftiisa iyo keladiisa maalan uu qaato waxaasoo dhan ku dambaabi maayo maxaa yeele waxyaabahan hibe maaha de icaaradu hibe maaha waa caqdi ka duwan hibadii wasiyadu waa dardaaran waa caqdi ama tamliik xasilaya bacda almowt marka waxa weye qofka hadduu mar dhintana xinsi kuma laazimayaba aslan waqafkuna waa saasoo kale qofkii muunan milkii ku wareejinin waqafka ilahay baa iskale xoolaha manaaficdiisa muu siiyo haddii uu ku dhaarto qofka inuusan ku sadaqaysanayn waxba dabeetana uu wax u hibeeyo ku dambaabi maayo ila hibada iyo sadaqadu way kala duwanta sadaqada inta badan waxa wey dadka masaakiinta ah ama baahan ayaa wax lagu sadaqaystaa hibadana waa qof waxa weeye aad wax siinaysa saaxiibkaa oo kale waxaa laga yaba inuusan baahnayn waalaga yaba inaysan waxa weeye aadan baahi u siinayn waxa weeye silo iyo xidhiidh iyo waxa weeye macruuf aad u siinayso marka hibada iyo sadaqadu kala duwan yihiin hibada ka caamsan marka sadaqada iyo hibadu kala duwan yihin wuxuu yihi awmasexalaf wuxuu ku dhaartay laa yaakun uusan cunayn طacaaman ishtaraahu dacaamkaasoo uu soo iibsaday zaydun zayd lam yaxad ku dabaabi mahayo bima ishtaraahu wuxuu zayd soo iibsaday maca hayri hayrkii la soo iibsaday wakada waxa la mida low qaala hadduu dhaho laa akulu cuni maayo min طacaamin cunto ka cuni maayo uu soo iibsaday zaydun zayd fil asax muctaba haddaan qabanno wayaxnad wuu ku dambaabaya bima ishtaraahu zayd wuxuu soo iibsaday salaman salam ku soo iibsaday wuxuu cunto uu zayd soo iibsaday walla inaan afka saareen ku dambaabi maayo cuntada uu zayd qof kale la soo iibsaday hadday zaydkii uu yidhi cuntadiisa cuni maayo oo qof kale cunto soo wada iibsadaan dabeetana cuntadaa uu cuno ku dambaabi maayo maxaa yeelay juska jus ama qayb kastoo cuntada ka ah zayd khaaskuma ah zayd iyo ninkaa kale soo wada iibsaday cuntada ayay ka dhexaysaa marka waxa wey taa macnaheedu inuu zayd cunto uu leeyahay oo gaar u ah inuusan cunin bay ka dhiganta waaya marka ku dambaabi maayo taa waxaa la mid ah hadduu dhaho cuni maayo cunto uu zayd uu soo iibsaday cuni maayo cunto uu zayd soo iibsaday wax ka cuni maayo hadduu dhaho ku dambaabi maayo wixii la soo sheegay macnaa wixii la soo sheegay eg tii horna waxay ahayd laa akulu acaama ishtaraahu zayd tanna min acaami farqi udhexeey wa tanna min acaamin weeye ka cuni maayo ti horna waxa acaaman cunto cuni maayo marka tan minta ma la raaciyey haddii markaa cunto uu zayd la soo iibsaday qof kale uu cuno suuradan dambe tii horan bay la midta ku dambaabi maayo tan dambe lakin khilaaf baa ku jira tan dambe muxuu khilaaf ugu jiraa mintaasa tabciidiye faa'idaynaysa marka hadduu wax ka cunaba cuntadan zayd cunto uu leeyahay ayaa meesha ku jirta ayay ka dhiganta waaya laakiin hadduu zayd uu cunto kusoo iibsada salaman salam waa maxay waa sidii soo dhaaftay kitaaba salam lagu soo dhaafto waxa weeye lacagtiibuu hormariyey cuntadiina waxa weye dib baa laga siiyey oo wakti baa loo qabtay maalan waa sida hadda hodheelado kale lacagta intaan hor u hormarino cuntadii loo diyaarinayo kadibna wakti loo qabanayo waktiga aan cuntadii qaadanayno inkastoo dee cuntada karsa inuu soo dhaaftay inaysan salam ku asaxayn waaya almuhim cuntada caydhiin ba ku ambaar cunto caydhiin ba ku xambaar cuntadaas haddii uu slmka usoo iibsada zayd de wuu ku dambaabaya maxaa yeel slmku waa nooc beeci ka mid ah walow ikhtalada hadduu ku darsamo ma shtaraahu wuxuu soo iibsada zayd bimushtaraa hayri hayrkii wuxuu soo iibsada hadduu ku khaldamo lam yaxnaf dambaabi maahayo xataa yatayaqan ilaa ka hubsado aklahu inuu ka cunay min maalihi xoolihiisii wuxuu ka dhaartay qofka inuusan zayd wuxuu soo iibsada cunayn dabeetana wuxuu zayd soo iibsaday iyo wax kalea isku khaldamay cuntaduu soo iibiyey iyo cunto kale ayaa isku khaldanta ku dambaabi maayo marka hadduu cuntadaa cuno ilaa uu hubsado cuntadii ziid inuu cunay oo saytaa say u hubsanaya yacni qadarku cunaya la egaya haddii qadar yar uu yahay de oo maalan cuntadiibu wax yar ka dhadhamiyey wax yaroo de aan waxba ahayn ku dambaabi maayo maxaa yeele markaa ma hubno inuu cuntadii zayd inuu cunay laakiin hadduu wax badan ka cuno oo cantuugooyin maalan ka cuno kaf iyo laba kaf laba cantuugo ka cunay tusaalahaan de markaa yani waxay u badan tahay ama yaqiin lagu huba ama mala haalib ah inuu cuntadii zayd wax ka cunay markaa wuu ku dambaabaya masaxada wuxuu ku dhaartay laa yadkhul uusan gelin daaran guri inuusan gelin ishtaraaha zayd zayd uu soo iibsaday lam yaxnad ku dambaabi mahaya bidaarin daar akhadaha uu ku qaatay bishufcati shufco wuxuu hi walle inaana gelayn daar uu zayd iibsaday zayd guri uu iibsaday geli maayo ku dambaabi mahayo guri uu shufco ku qaatay zayd guri uu shufco ku qaatay maxaa looga jeedaa guriga nin kale ayay zayd isku lahaayeen dabeetana ninkaa kale ayaa qaybtiisii iibiyey qaybtiisii ayuu nin kale ka iibiyey zaydkay isku lahaayeen ayaa ogaaday inuu saaxiibkii qaybtiisi nin kale ka iibiyey shufcu kagala wareegay qaybtii kale wuxuu ihi imse ninkan eh, guriga kaaga iibiyey intaasu iga iibiyey wuxuu ihi aniga ninkan shuraaka ahayn oo guriga isla lahayne xaq baan u leehay sharcan inaan kaala wareego lacagtii ayuu u tiriyey eh, qaybtuu ka iibiyey wuu dib oola soo wareegay marka qaybtaas uu shufcada ku qaatay hadduu ninkani galo ka dhaartay gurigasayd inuuna gelayn waxa weeye ma ku dambaabaya kuma dambaabayo sababtoo ah magacii uu ku xidhay ahaa daaru zayd iibsaday halkan kuma rumoobaya maxaa yeele shufcadu shiraa maaha shiraa caadiya ah maaha shiraa xukmiah weeyaan shiraa xaqiiqiya ah maaha sharcigaa qofkan xaq u siiyee shiraa xaqiiqi ah iibsasho caadiya ah ma aha ee waa la wareegid xaqu tamalukin qahriyin waa kaan lahayn qofkan awood buu kula wareegaya sharcigu siiyey ee iib caadiga ah maaha ama masaxalif wuxuu ku dhaartay laa yadkhulu usan gelin daaran daar ishtaraaha zayd zayd uu iibsaday lam yaxad ku dambaabi maayo bidaarin daar akhadaa uu ku qaatay bishufcatin shufco uu ku qaatay wallahu tacaala aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina